alxamdu lilaah rab alcaalamiin wsala allahu cala muxamedi wcala aali muxamed wslama tasliima kaiira allahuma anfacna bima callamtana wcallimna cilma yanfacuna wla tajcal ma callamtana wbalan calayna waqfir lana waliwaalidiina walilmu'miniina walmu'minaat allahuma amiin baabka labiyo labaatanaad baabun fi nasiixa ay hada kani baabun waa baab fi nasixati nasteexada ku saabsan qaala allahu tacaala allah waxau yidhi inama almu'minuuna ikhwa mu'miniintu waxay ahaadeenoo qura ikhwatun walaalay ahaadeen wa qaala tacaala allah waxau yidhi ikhbaaran can nuuxin xaaluu ka warramaayo nuux ka warramaayo sala allahu calayhi wasalam wa ansaxu lakum waa idin nasteexaynayaa waa idin nasteexaynayaa nasaxa waxay qaadataa mar mafcuulkay toos u gaadhaa marna xarafka laam bay ku gaadhaa labaduba waa jirtaa oo marka waxa weeye nasaxahu iyo nasaxa lahu labadaba waa la yidhaahdaa laakiin waxaa fasaaxo badan laamka inay ku gaadho laam inay ku gaadhaa fasaaxo badan waana siday qur-aanka ugu timi wa ansaxu lakum wa can huudin sala allahu calayhi wasalam huudna allah wuxuu inooga sheegay wa ana lakum naasixun amiin wa ana anigu lakum naasixun waxaan idin ahay mid idin nasteexaynaya oo amiinun aamina ayaan idin ahay marka wuxuu u soo qaadanayaa muuminiintii maadaama ay yihiin walaalo dee walaaluhu waa inay isu nasteexeeyaan waxaa kaloo allah inoo sheegay nebiyaduna inay nasteexaynayeen marka nasteexadu inay fiican tahay oo camalkii nebiyadiiyo mu'miniinta tahay ayaa laga qaadanaya wa ama alaxaadiisu axaadiista miyaa xadiiska boqoliyo siddeed iyo siddeetan falawalu xadiiska koowaad can abii ruqayata abii ruqaya waxaa muslim ka soo wariyey tamiim ibni awsin iddaariyi radia allaahu canhu ana anabiya sala allahu aleyh wasalama qaal in nabigu yidhi addiinu nasiixa diintu waa nasteexo qulnaa liman waxaanu nidhi haddaanu saxaabada nahay liman yay u tahay diintu nasteexo qaala lilaahi allah bay u tahay buuhi walikitaabihi kitaabkiisa qur'aankay u tahay buuhi walirasuulihi rasuulkiisa muxameda bay u tahay buuhi walia'immati almuslimiin imaamyaalka iyo hoggaamiyeyaasha muslimiintaabay u tahay wa caammatihim waxay u tahay yacni kulligood bay muslimiinta u tahay dadweynaha marka muslimiinta ee guudna waa u tahay rawaahu muslim xadiiska muslim baa saxiixiisa ku soo wariyey xadiiskanna wuxuu tilmaamayaa diinku inuu nasteexo yahay oo in nasteexo lala yimaado oo daacad la noqdo oo waxa wanaagsan lala yimaado waxa wanaagsanna lagu taliyo inay markaa diinku keensanayo markuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam diintu waa nasiixo waa weydiiyeen saxaabadiiiy nasiixo u tahay dabeed wuxuu tilmaamay cid walba inay u tahay allah bay nasiixo u tahay say nasiixo ugu tahay iimaanka la rumaynaayo iyo cibaadada keligii la caabudaayo iyo waxa weeye markaa jacaylka la jeclaanayo ee allah la jeclaanayo yacni sharcigiisa la daafacayo shareecadiisa la raacayo keligii la caabudaayo dadka loogu yeedhaayo diinkiisa oo diinkiisa la nashrinayo o la faafinayo kullu daalika waxay soo gelayaan nasteexada ay ilaahay u tahay bay soo gelaysa haddaan allah la caabudin dee nusxigaa lalama iman haddaan cibaadada allah loo keliyey nusxigaa lalama iman haddaan iimaankii allah la rumaynayey aan lala iman nusxigaa lalama iman haddaan marka waxaa kitaabka ilaahay la rumayn oo la aqbalin nusxigaa lalama iman walikitaabihi kitaabkiisa qur'aankaabay u tahay kitaabka qur'aankaasay ugu tahay waxay ugu tahay in kitaabka awalan marka ugu horraysa la rumeeyo mar labaadka waxa weeye kitaabkii waa in la raaco oo awaamirta iyo nawaahida qur'aanku sheegaayo waa in loo hoggaansamo oo la raaco oo awaamirtiisana la fuliyo waajibaadkiisa la fuliyo waxyaaluhu xaaraantinimeeyeyna laga fogaado laga dheeraado wax alla wuxuu akhbaar sheegayna la rumeeyo oo la ictiqaadiyo kitaabkana la ixtiraamo oo la qadariyo oo aan la ihaanayn oo aan la dullayn ya yacni kitaabkii la raaco lagu camalfalo loo xukun doonto la barto lagu tadabburo kullu dalika waxay soo gelayaan nusxiga kitaabka ilaahay ay u tahay marka kitaabkii in la ihaaneeye ma aha kitaabkii waxa weeye markaa in yani markaa la khilaafo ma aha waa in la raacaa kullu dalika waxay soo gelayaan raacista la raacayo rumaynta la rumaynaayo ixtiraamka la ixtiraamayo qadarinta la qadarinaayo barashada la baranaayo tadaburka loo fiirsanayo xukunka loo xukun doonanayo laysku xukumaayo yani ixtiraamka la ixtiraamayo nusxiga ay kitaabka ilaahay u tahay ayay soo gelaysa haddii musxafka la ihaaneeyo la dulleeyo qaaduraadkiiyo najaasaadkiiyo lagu tuuro ama la ogaan la laysugu taago dee waxay noqonaysaa kufri gaalnimay noqonaysa gaalnimay noqonaysa xataa ahlucilmiga qaarkood waxay diidaan xaashida qur'aanka in candhuufta lagu rogo yani dadka qaarkood waxay caado ka dhigteen labada xaashiyood markay is yidhaahdaan waxa weeye kuu kala fuqi maayaan inay farta waxa weeye carrabka saaraan dabeedna fartii carrabka ku qooyeen ay ku rogaan ta noocaasi waxa weeye ma fiicna ixtiraamkii qur'aanka la ixtiraamayo munaasib umaaha munaasib umaaha yacni qofku waxa weeye haddii marka qof marka waxa weeye uu fartiisa carabka saaro oo isagoo candhuuftiisii ka qoyan tahay dhabankiisa uu is yidhahdo mari kee ku raalli noqonaya qofkii ma ku raalli noqonaya saa in lagu sameeyo waa dhibsanaya soo maa dee sidaa uu dhibsanayo ahlulcilmigu waxay yidhaahdeen waa in marka waxa uu dhabankiisaba la dhibsaday aanu u oggolayn dee musxafka qur'aanka ana kitaabka ilaahayna waa inaan u ogolaan waa inu ka ilaaliya saas aawoodee ahlucilmiga qaarkood waxay waa xaaraan uma ma bannaana yacni kitaabka leh alfiqu cala almadaahib alarbaca wuxuu qorayaa inay xaaraanta inay bannaanayn ayuu qoraya kutubo kalena waa qoraan walirasuulih rasuulka ilaahay ayay nasteexa u tahay rasuulka say nasteexa ugu tahay waxay nasteexa ugu tahay risaaladiisa in la rumeeyo inuu rasuul ilaahay yahay in marka allah waxaa lagu caabudaya nebiga lagala kulmo nebiga calayhi salaatu wasalaam waa in lagala kulmaa oo bidcooyin aan lagu caabudin laakiin sunnada nebiga wax ku qotoma lagu caabudaa hmm. waa in wax alla wuxuu akhbaar sheegay waa in la rumeeyaa wuxuu awaamir sheegayna waa in loo hoggaansamaa wuxuu nawaahi reebayna waa in laga tagaa wuxuu reebayna waa in laga dheeraadaa oo laga tagaa yacni waxay soo gelaysaa nasteexada ay u tahay rasuulka ay u tahay difaaca rasuulka la daafacayo waxay ka mid tahay nasteexada ay rasuulka u tahay calayhi salaatu wasalaam taacatuhu fima amar wa tasdiiquhu fima ahbar waijtinaabu maa nahaa canhu wazajar wa an laa yucbad allahu ila bima sharac waatay ahlucilmiga qaarkood yidhahdeen markay sheegayeen shahaadada marka waxa weeye la qiraayo muxamed rasuulka ilaahay yahay waxyaalahay markaa keensanayso waxaa ka mid a ah afartan umurood baa in lagu ateeco wuxuu amray ya taacatu fiima amar wa tasdiiqu fiima akhbar wuxuu khabar ka warramayna waa in la rumeeyo waijtinaabu maa naha canhu wazajar waa in laga dheeraado wuxuu yani markaa reebay waan laa yucbad allahu ila bima sharac allahna waa in eh, lagu caabudo wuxuu sharciyeeye keliya aan wax kale lagu caabudin aan wax kale lagu caabudin waxaana ka horraysa intaas in la qiro maxamed inuu rasuulka ilaaha yahay sala allahu aleyh wasalam khasaa'istiisana loo rumeeyo akhbaartiisii uu sheegay ka mid tahay lana ictiqaadiyo inuu yahay khaatam annebiyiin nebiyada kii lagu khatimay nebi kaleo ka dambeeyo dib laga soo saaraya aanu jirin walia'immati almuslimiin imaamyaalka muslimiintana nasdeexay u tahay a'immat almuslimiin waxay soo gelayaan a'immatun fi lcilmi waddiin xagga diinka iyo cilmiga inay imaamyaal ku yihiin iyo xagga markaa suldadiiyo awooddiiyo maamulka inay a'imma ku yihiin marka umaradii iyo culammaduba waa soo gelayeen culammada say nasteexo ugu tahay culammada waxay nasteexo ugu tahay in culammada marka waxa weeye eh, yacni cilmiga ay hayaan laga aqbalo laga qaato wixii la garan waayo la weydiiyo oo waxa weeye yacni irshaadkooda iyo fataawahooda la aqbalo yacni markaa tatabucan lagu samayn cawraadkooda aan lagu samayn la ixtiraamo la qadariyo la qadariyo hadday noqoto inay zallo ku dhacaan simbirirxadooda iyo zalladooda waa inaan lagu raacin mar labaadkana waa inaan lagu dhaleecayn oo aan marka waxawaye dadka lagu faafin yacni markaa dhaleecayn la dhaleecaynayo yacni taasoo kale waa inaan la samayn qalad hadday ku dhacaan qaladka waa in marka la baraarujiyaa si marka waxawayan adaba aadaaba loo tambiihiyaa loo baraarujiyaa oo zallaadka culammadu laba qolay fitna ku tahay qolo waxay fitno ugu tahay inay zalladii iska cuskadaan oo yidhaahdaan caalim hebel baa yidhi mar hadduu caalim hebel yidhi maxaa layga rabaa war sheikhu waa qaldamay oo mas'alada noocaasa ah yacni waxa weeyaan khata bay uga dhacday ee naskan bay khilaafsan tahay ee naska raac may waa diidaya waxaanu ku adkaysanayaa hebel inuu iska qallito deliil kastoo la tusana aanu yeelin xataa haddii daliilku u caddaado masalada inuu ku saabsan yahay aqbali maayo dee waa ku fitnoobay kaas ma taqliid axma ya yaani naska iyo daliilka waa inuu raacaa markaanu nas iyo daliiluu khilaafsan yahay aanu arag haa caalimka marka waxa ha raaco ha qallito fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun laakiin hadduu yahay qof markaa daliilkii yani markaa fahmay oo gartay oo la tusay oo ay u caddaatay daliilku inuu khilaafsan yahay qowlka sheikha inuu markaa yidhahdo anigu waa iska qallidanayaa ida qaalat xadaami fasadiquuha fa ina alqawla maa qaalat xadaami oo dabeedna yidhahdo marka waxa waxaad aniga iga tidhaahdo dee sheekh hebel ka dheh waar hebel macduur buu ahaayo idaa xakama alxaakimu faijtahada uma asaaba falahu ajraan wa ida xakama faijtahada fa akhta'a falahu ajrun hadduu ijtihaad uga dhacayo daliilku aanu u caddaan cid daliilka markii u sheegtaana aynay dhicin isagu macduur buu ahaa laakiin adigu hadduu daliilku kuu caddaaday macduur noqon mayse halis waxaad u noqon kartaa dee ittakhaduu axbaarahum wa ruhbaanahum arbaaba min duuni illah inaad markaa ku soo dhacdo marka ruuxii marka xujada iyo daliilku gaadhay ee gartay daliilku markaa inuu sidaa sheegaayo oo qowlka sheikha khilaafsan yahay yacni inuu qallito ma aha hadduu caalimku macduur ahaana isagu macduur ma noqonayo isagu macduur ma noqonayo oo mar baa dhici karta dee caalimku inuu macduur yahay oo isagu bayna ajrin wa ajrayn ayuu yaallaa hadduu ijtihaaday laakiin kii qallidanayay haddii wax khilaafsan aynay u caddaan isaguna macduur laakiin haddii daliil khilaafsani u caddaado oo xujadii lagu oogo macduur ma noqonayo marka dad waxay fitno ugu tahay in waxaweye daliil kastoo u caddaada inaanu aqbalayn oo uu leeyahay haddaad boqol xadiis i keento hebel markaysa markaa wuxuu yidhi anigu ma khilaafayo ya waxaad doonto keen waa arkaa deliilkan toban kale la kaale haddaad doonto marnaba anigu markaysaa qowl khilaafsan hebel mari maayo dee noocaasi waxay noqonaysaa waa inxiraaf waa jaadadii iyo ariiqii saxdaha in laga inxiraafay noqonaysa waa taqliid acma waa qowl fulaan oo laga hormarinayo nusuustii adilada laga hormarinayo wey dadkuna waxay marka waxa weye mulsam ku yihiinoo lagu kallifay inay raacaan khitaabka sharciga ah nusuustii adilada inay raacaan ayaa saaran marka waxa weye qaar saasay ugu yani markaa fitnoobaan qolo labaad baa ku fitnooba qolo labaad waa maxay hadday zalladii caalimka ay arkaan inay caalimkiiba dhaleeceeyaan oy simbirixadii iyo zalladii bay ku dhaleecaynayaan markaasay leeyihiin warkaasi shiikhba maaha war wuxuu yidhi maad waxay waxaasuu ku hadlaya markaasuu waxa weeye wuu dhaleecaynayaa dee mujtahidku hadduu khata'ana lama dhaleeceeyo laa yudam lama dhaleeceeyo waa bayna ajrin wa ajrayn ida xakama alxaakimu faijtahada uma asaaba falahu ajraan waida xakama faijtahada faahta'a falahu ajrun waaba ma'juur laa yudam laa yudam xadiiskii muxuu sheegayey fama canafa ama walam yucanif yani marka waaxidan min aطaa'ifatayn aw kama qaal yacnii labadii qolo midna ma dhaleecayn nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu yihi laa yusalliyanna axadun alcasra ila fii bani qurayda oo qoloba si u fahantay qolna ariiqa kusii tukatay yidhi salaaddii baa inaga tegaysa muraadka waxaa looga jeeday musaaraca iyo degdeg ya oo macaanidii iyo maqaasidii eegeen qolna markaa ay daahirka lafdiga qabsadeen oo ay yidhaahdeen may yaanu tukan baa la bani qurayda meelaan hayaanu ku tukan marka meelaan halkaa ayan ku tukan weyno oo dabeedna ay tageen qorraxdii oo dhacday oo halkii ku tukadeen nebigu calayhi salaatu wasalaam labadii qolo midna ma dhaleecayn qaar waxay u deliishadaan inuu mujtahid kastaa musiib yahay laakiin daliil u maaha waayo mujtahidiintu inay qaybsan yihin oo mukhti iyo musiib u qaybsan yihin nebigaa sheegay calayhi salaatu wasalaam xaadiista nebiguna iskhilaafi mayso laakiin waxaad loo tacniifin waayey almujtahidu almukhtiu laa yucannaf yacni mujtahidka mukhti ah ee xataa gefa laa yucanaf yacni lama tacniifiyo waayo tacniiftu waa nooc markaa tacsiir ah dee tacziirnama mudnaa tacziir ma mudnaa saas aawadeed yacni kuwa waxa weeye ku dhaleecaynaya zallo caalim qumman oo culammadii ahlu sunno ka midii uu markaa simbiririxday ama culammadii u nasteexaynaysay ilaahay iyo rasuulkiisaba sharciga ilaahay u gargaarayey yacni waxa weeye walow akhtaaba ha ku dhacaan yani marka waxa ku dhaleecaynayaa waxay noqonayaan marka waxa weeye iyaguna inay ku fitnoobeen bay noqonayaan nooc fitnoo kale ku dhacay xataa culammada markaysa marka ashyaa ay ku dhacday akhtaa yani ku dhacday yani bacdu alakhtaa ku dhacay oo zallaad markaysa marka ku saabsan bacdu ictiqaadaadka ku saabsan galay yani waxa weeye ashyaada noocaas ah mukhaalafo daliilka ay khilaafayaan oo bidca u tacasubayaan inay u galeen ma ogin waxaa ka muuqataa markaysa inay u nasteexaynayeen ilahiyo rasuulkiisa sharciga ilahi inuu gargaarayeen xujo markaysaa xujadiina laguma ooginoo yani waxaweye tii kale inta loo caddeeyey ariiqii markaa xaqa ahaa ee salafkiiy ahlu sunnuhu ku sugnaayeen inta loo caddeeyey inay ogaan u diideen lama hayo waxaana markaa ka muuqatay itibaac iyo markaa waxa raacitaan nusuusta ay raacayaan iyo adilada ay u hoggaansamayaan oo raacayaan ashyaada marka waxa weeye ka qarsoomay ee ay markaa si kale mareen yani mid lagu dhaleecaynayo maaha mid lagu dhaleecaynayo ma aha lamana odhanaayo qofkii waxa weeye hadhow xujada lagu oogay ee marka arrinkii u caddaaday ee dariiqii salafku siduu ahaa u caddaaday hadhow wuxuu cuskanayaa yacni sheekh hebelbe markaysaa waxaan yani zallaadka noocaasu ku dhacay ama bacdu ta'wiilaat buu ku dhacay yacni maxaa marka waxa weeye yacni loo fogaynayaa yacni marka ciddii ta'wiilaadkii oo kale ku dhacda yacni maxaa loo fogaynaya maxaa hebel sidii waxa weyaan loo yacni markaa loo fogayn waayey yacni marka dadka kalena maxaa sidaa loola dhaqmi waayey dee dadku laazimaha insaa loola wada dhaqmee waxay ku xidhan tahay xujada iyo bayaanka iyo balaaqa gaadhay iyo markaysaga namadka ruuxu markaysaga uu ku sugan yahay ruux xaqdoona oo wax ka qarsoomeen iyo ruux marka waxa isaga tacasubaya oo iyadoo xaqu u cad yahay ogaan u khilaafaya yani waxa waa kala duwan marka la yidhahdo waar salafkii saxaabadii nebiga sala allahu alayh wasalam iyo taabiciintii iyo atbaacu taabiciintii ariiqa saxaabada raacday lagama hayo sifaatkan inay awileen ifaadka way ibaatinayeeno waa sugayeen may sheekh hebelba waa awile war hadda marka bal aan eegno marka aqwaashii salafka aan eegno aan u noqonno yani ma la hayaa saxaabadii iyo taabiciintii atbaacu taabiciintii a'immadii ahlu sunne ee yani markaa salafka cid awishay ma la hayaa muta'ahiriin inuu yidhahdo markaysa markaa hebel baa awilo anna waa iska raacaya dee hebelba laguma dhaleecaeye maxaa aniga laygu dhaleecaynaya imaamu nawowi markaysa marka waqhtiyada qaarkood bacdu ta'wiilaad waa sameeyaa maxaa laygu dhaleecaynaya waxaa lo odhanayaa dee qofka markaysa marka waxaan arrinkii u caddaaday iyo qofka kale waa kala duwan yihin qofka xujadu gaadhay iyo qofkeena gaadhin waa kala duwan yihin marka waxaweye haddii ariiqa salafku u caddaaday inuu sida ahaa ou ogaan markaysaa ruuxu u khilaafo iyo marka waxa ruux aanu u caddaane moodaya ariiqii salafka inay waafaqsan tahay labadii waxa weeyaan dee isku mid ma aha waa kala duwan yihin calaa kulli xaal arrinka ku saabsan culammada zalladoodu laba qolay marka dhex taalla oo ka fitnooba saxdu waxay tahay labada dhexdooda waayo zalladii caalimka aan la raacin ee laga taxadiro laga weecdo haddamaarta mar labaadkana waa inaan lagu dhaleecayn caalimka oo aan marka waxaaan yani markaa yani qadarkiisi iyo diintiisii aan lagu dhaleecayn oo meel lagaga dhicin ee la ixtiraamaa hadduu markaa nool yahayna la tambiihiyaa laakiin in marka waxa weeye tatabuc alcawraat lagu sameeyo zallaadkiisa la raaraacana ma aha man tatabaca cawrata akhiihi tatabaca allahu cawratah waman tatabaca allahu cawratahu yafdaxu walow fii jawfi beyti xadiiska markaysagaa sida ku soo aroortay nebigu inuu yidhi sala allahu alay wasalam muslimiintaa dhibina yani walaa tatabacuu cawraatihim cawraadkoodana ha raaraacina faman tatabaca cawrata akhiihi tatabaca allahu cawratah kii marka cawrada walaalkii iyo gadaloola walaalkii raaraaca oo raadiya yani allah baa marka waxaw tatabuca marka oo raaraaca cawraadkiisa bimacnaa fadeexadiya yani marka waxa ka shifa kuwa marka ilaahay cawradiisa yani marka uu doono inuu ka shifana waa fadeexadinaya isagoo gurigiisa hoostiisa ku sugan oo gurigiisa ku jira ayuu ilaahay ka shifaya saas aawadeed tatabucu alcawraadka waa in jiraa caalimkani muxuu ku qaldan yahay kada kada kada baarbaadh bal maxaad ka heshaa waxaas in lagu qofku baaro ma salafka waxa laga soo naqliya inay wakhtiyada qaarkood ay qaarkood samayn jireen sadaqaad inay bixiyaan waxay sadaqaadka u bixin jireen ilaahayow caalimka ama shiikhayga yacni waxa weye cawraadkiisa yani hay tusin ya si aan cilmigiisa ugu intifaaco xataa saasaa laga soo noqliya ee in la dabagalo laga daba shaqeeyo oo la raadiyo oo muxuu markaa bal hadda akhdaabal inaad ka heshaan baarbaar oo ururiya oo kadaa iyo nashriya oo yacni marka waxa weeye yani markaa taas yani munaasib ma aha munaasib ma aha wixii laakiin qofka u caddaaday inuu markiisa khata yahay waa in markiisa markaa uu aanu raacin oo uu iska ilaaliyaa oo sida saxda ula yimaadaa hadduu u nasteexayn karana uu nasteexeeyaa wakhtiyada qaarkood nasteexadu waxay ku iman kartaa cala sabiili su'aal waxaa dhici karta dee caalimkii marka masalada la weydiiyo inuu tanabuho ayaa suurtoobi karta a'immat almuslimiin madaxda xaggooda iyaga laftooda nasteexo waa u taho waxay noqonaysaa wixii macruufa in lagu ateecaayo oo madaxdii wixii macsiya laguma ateecaayo laa taacata limakhluuqin fii macsiyati alkhaaliq laakiin shaygii marka aan macsi ahayn waa lagu ateecayaa waa lagu kaalmaynayaa macruufkii waa lagu kaalmaynayaa waa lagu raacayaa waa la taageerayaa waa loo nasteexaynayaa wa an tunaasixuu wallaahu allahu amrakum markii nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam in allaha yardaa lakum alaaan allah wuxuu idinka raalli yahay saddex saddexdaasi waxay ahaayeen an tacbuduuhu walaa tushrikuu bihi shay'a wa an tactasimuu bixabli illaahi jamiican walaa tafaraquu wa an tunaasixuu man wallaahu allahu amrakum iyo inaa u nasteexaysaan cidduu ilaahay mas-uul uga dhigay arrinkiinna cidduu mas-uulka uga dhigayna inaa u nasteexaysaan oo nusaxa u noqotaan marka in la caasiyo oo lagu baxo oo lala dagaalamo iyagaan kufriyin oo gaaloobin dee sax noqon mayso haddii xuquuqdii wax ka mida iyagu marka ay la gaabiyaan oo ay markaa dadka u gudi waayaan oo ahara iyo markaa wax la mida ay la yimaadaan sida axaadiista aynu arki doonnaaba ay sheegayaan waxay noqonaysaa xaqa iyagu ay leeyihiin in la siiyo sida nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam adduu xaqahum ilayhim wasalu llaha xaqakum nebi maxamed baa yidhi calayhi salaatu wasalaam idinku xaqooda u guda xaqiinnana ilaahay ka barya yacni iyaguba xuquuqdii wax ka miday giriifeenoo ay la gaabiyeenoo isti'saar bay sameeyeenoo amwaashii iyo xoolihii bay markaa wax ka mida isku jeebeen oo iyagu markaa ay ku tagrib faleen markaa sidaas aawadeed ma ateecayno la odhan maayee yacni xalku waa sida nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam yacnii adduu ilayhim xaqahum wasaluu llaha xaqakum xaqoodana iyaga u gudaa xaqiinnana ilaahay ka barya kufri cad haddaynay la imanna lalama yacni laguma baxayo lalama dagaalamayo waynu arki doonnaa axaadiista yacni isla darsiga gudihiisaynu insha allahu tacala ku arki doonaa marka taasina waa saas yada wey wa caammatihim dadweynaha muslimiintoo dhan bay diinku nasteexawta oo qof kastoo muslima ah, waa in markaa loo nasteexeeya oo naasix loo noqdaa oo waxa wanaaggaa lagula taliyaa oo aan kish lagu samayn oo wax la og yahay in markaa dhibi ku jirto aan loo qarinin oo aan la khishine loo nasteexeeyaa oo khayrka lala jeclaadaa oo macruufka la amraa oo xumaanta laga reebaa oo wax wanaaga markuu la yimaado lagu dhiirigeliyaa yani wax wanaaga markuu la yimaado lagu dhiirigeliya waxaa sii cadaynaya xadiiska aynu arki doono laa yuminu axadukum xataa yuxiba liakhiihi maa yuxibu linafsi waxa uu naftiisa la jecel yahay waa inuu muminiinta kalena la jeclaadaa dhaqanka uu jecel yahay isaga in lagula dhaqmo waa inuu mu'miniinta kalena kula dhaqmaa waatuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam man axaba an yudkhala aljannata wayuzaxzax can innaari falta'ti maniyatuhu wahuwa yu'minu biاllahi walyowmi alaakhiri walya'ti ila annaasi biladii yuxibu an yu'ta ilayh rawahu muslim fii saxiixi nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam kii jeclaada in janno la geliyo naarna laga fogeeyo geeridiisi ha u timaaddo isagoo allahna rumaynaya maalinta aakhirana rumaynaya walya'ti ila annaasi bialadii yuxibu an yu'taa ilayh dadka ha ula yimaado ha kula dhaqmo waxa uu jecel yahay dadku isaga inay kula dhaqmaan isaguna dadka ha kula dhaqmo ya qofku wuxuu jecel yahay in la ixtiraamo inaan la dhaleecayn inaan lagu xadgudbin inaan la dulmiyin inaan la yasin inaan la xaqirin inuu xaqu leeyahay aan loo diidin in hadduu qaldamo loo cudurdaaro in haddii loo nasteexaynayo si wanaagsan loogu nasteexeeyo in khayr lala jeclaado dabeecadda wanaagsan iyo akhlaaqda wanaagsanna waxay noqonaysaa sidaa uu jecel yahay dadku inay kula dhaqmaan isaguna dadka inuu kula mucaamilo kula dhaqmo nusxigii bayna ka mid nusxigii ayay ka mid tahy laakiin ruuxu inuu yidhaahdo aniga si wanaagsan ha layla dhaqmo haddaan qaldamo ha lay cudurdaaro haddii lay nasteexaynayo hoos ha laygu nasteexeeyo oo si wanaagsan ha laygu nasteexeeyo yaan lay dhaleecayn yaan lay caayin yaan laygu xadgudbin yaan lay xaqirin aniguna dadka sidaan doonaan ka yeelayaa oo ka qaldamo u cudurdaari maayo yacni waxa weeyaan oo kii aan markaa doono sida ugu xun baan ula hadlayaa deeta noocaas akhlaaq wanaagsan maa waxay culammada qaarkood yahaan waa xuquuqdii dadko yacni markaa tadfiif lagu samaynayo waylun lilmutaffifiin aladiina ida اktaaluu cala annaasi yastawfuun waida kaaluuhum aw wasanuuhum yukhsiruun yacni waxa weeye waatay culammadii salafka qaarkood yidhaahdeen fii kulli shayin tadfiif a'immadii salafka qaarkood baa laga soo wariyey shay waliba tadfiif buu leeyahay ya saas aawadeed cuntada kuma koobniyo waxa la miisaamayo oo keliye waatay culammadu odhanayaan bacdu ahlicilmi waxaa soo gelaya yacni dadka xuquuqdoodii wax kastoo ka mida oo laga nuqsaamiyo laga garoocdo iyaga xaqoodii qofkuna doono isagu xaqiisa isagoo dhammaystiran in la siiyo ya hadduu yidhahdo haadaa lii wa haadaa lakum kana anugu ii sugnaado markaa laygu beegayaa aniga waa in la dhammaystiraa laakiin dadka waa ka nuqsaaminaya anigu dee waxay noqonaysaa waxa weeye markaa midaan yacni fiicnayn weeye marka waxaa la doonayaa waa in nasteex la noqdo waxaanay culammadu yidhaahdeen ahlu sunnati nasaxa wa ahlulbidaci khashasha ahlu sunnuhu waa nasaxa qaar nasteexeeye weeye wixii shar ku jiro waa ka digaan wixii khayr ku jiro waa kula taliyaan yacni dadka xumaan uma qariyaanoo kish ma sameeyaan hadda ma aragta waxani waa bidco waxani waa baadi waxani waxa weeye intani xaq ma aha kani waa bidcoole ka digtoonow bidcada yaanu kugu kedin ya intaasuu ku xun yahay ee iska jir qofkaas mucaamaladiisu ma fiicna sida kale waa u fiican yahaye akhlaaqda markaysagaa dabeecadda noocaasuu leeyihi haddaa shuraakowdaan hadhow isku geli maysaan ya yacani waxaa weeye in loo nasteexeeyo nasaxo loo noqdo yacni waxay markaa tahay waa akhlaaqdii wanaagsanayd ee dhaqankii ee diinka iyo sunnaduba tilmaamaysa weeye wa ahlulbidaci ashasha ahlulbidacu waa qaar qish badan yani bidcadii iyo sunnadii oo laisdhex geliyey bay dadka u qarinayaan oo marka waxa weeye bidco yacni markaa lala yimaado haaliban bidcada wax xaqaa weheliya bidcadii markaa dalaal maxdi ah ahlulbidacu islama soo taagaan yacni xaqii iyo marka waxa weeye baatilkiibay isku dheehayaan walaa talbisu alxaqa bilbaatil ya baailkii iyo xaqii ha isku dheehina oo xaqii baail ha ku dheehina xaq maxdiya cidda haysaa waxa weeye waa ahlu sunna xaq saafi ah iyo sunno saafi ah laakiin bidcada iyo xaqa isku laran ee laysku dheehay ee laysku daray ba ahlubidacu dhammaan la taagan yihiin oo wuxuu yidhaahdaa ibnu taymiya wuxuu yidhaahdaa baatilka maxdiga ah ee badhaxala ee aan qadar xaqi wehelin laa yaltabisu cala axad cid kama dheehgelayo laakiin waxa la moodaayo markaa waxa weeye inay xaq tahay waa wax markaa dhehgalay oo xaq iyo baatil laysku dheehay noocaasuu noqonaya noocaas ayuu markaa noqonaya marka saas aawadeed yacni bidcadii kama digayaan xaqii iyo markaa waxaweye baatilkii ma kala caddaynayaan sunnada iyo bidcada ma kala caddaynayaan miday waxaweye bidcadii ka digayaan ma ahe kish bay samaynayaan man hashanaa falaysa mina soo ma ahayn kii kish nagu sameeyaa nagama mid ahaa marka kishkii waa la dayriyey kishku hamoodinoo keliya raashinkoo keliya inuu gelaye dee kishku xagga marka waxa cilmigana waa gelayaa haddii waxa weeye sunno maxdi ah dadka loo sheegayn oo sunno iyo markaa bidco isku jira dadka loo sheegaayo oo aan markaysagaa shaygii markaa zallaadkii iyo markaa bidacii iyo wixii ku guda jiray aan dadkii loo caddaynin waxan inay zallo tahay waxan inay bidco tahay ee waxaweye noqonayso in markaa sidaa la ysugu dheehayo waxay noqonaysaa yacni kish bay noqonaysaa kish ayay noqonaysaayo waa khishun fiddiin marka khiyaano iyo kish iyo in lala yimaado ma ahe waa in nasaxa la noqda xadiidka qyoaaaaani baabkana waa xadiidka labaad ee can jariir bni cabdilaahi radia allaahu canhu qaala baayactu rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam cala iqaami asalaa jariir ibnu cabdillaahi albajali wuxuu idhi rasuulka sala allahu alayh wasalam waxaan kula baayactamay oo ballan kula galay bayco calaa iqaami asalaati salaadda oogista la oogaayo aan taagaayo wa iitaa'i zakaati iyo zakada bixintaan bixinayo wa nusxi likulli muslim iyo nasteexada muslim kasta aan u nasteexaynayo qof kasta oo muslima nasteexadaan u nasteexaynayo saasaan bayco nebiga kula galay oo kula ballamay una ballanqaaday inaan fulinayo muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay xadiidkani wuxuu tilmaamayaa jariir bni cabdillaahi albajali nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu acmaashan khayrka ah baycada kula galay acmaashani waxay u qaybsamaan xaq ilaahay oo maxdi ah iyo xaq mushtarak ah iyo xaq marka waxa weeye makhluuqa u sugnaaday xaqa ilaahay ee maxdiga ahi waxa weeye waa salaadda in la ogo waa xaqu llaahi wa xaqun khaalisun lilah wa iitaa'i zakaa waa xaqa allah u sugnaaday cidda markaa zakada in la siiyo mutaysatayna u sugnaaday waa xaq mushtarak ah bayna allaahi wa bayna khalqih wanusxi likulli muslim waa xaq muslimiintu leeyihiin oo waa xaq muslimiinta u gaar ah marka salaadda inuu oogo zakada inuu bixiyo qof kastoo muslimana inuu u nasteexeeyo saasaan bayca nebiga kula galay ayuu jariir bn cabdilaahi albajal yidhi waana fuliyey waxaa la soo raraa qise cajiiba ninbuu faras ka iibsaday baa la yidhi jariir bnu cabdilaahi albajali wuxuu ka siistay oo uu ninkaasi ka siiyey qiimo yar hadhowbuu wuxuu arkay faraskii inuu yahay faras aad u qiimo badan ninkiiba ku soo noqday markaasu waa farasku waa kaa jaban yahaye ya yacnii qiimahan uma qalme eh qiimaha kordhi qiimaha kordhi waa nusxi wuxuu fulinayaa wanusxi likulli muslim qof kastoo muslima u nastexe ninkii baa ku daray qiimihii dheeraadkee uu ku daray ayuu siiyey waa ka tegey haddana mar kale ayuu haddana ku soo noqday wuxuu ihi farasku waa kaa jaban yahay weli qiimihiisii maad gaadhin ya waan ku nasteexaynayaae qiimaha kordhi qiimihii baa haddana ku daraa qiimihii intuu markii hore ka siiyey siduu marba ugu soo noqonayey mooje saddex goor yaba ku soo noqdooo waxay noqotay markiisa intaasoo goor labalaabkeed wax ah ayuu markii dambe ka siistay marka wuxuu hi nabigaa igula ballamay inaan qof kastoo muslima u nasteexeeyo marka waxa weeye haddaan markaa u arko in waxa weeye qiimaha uu siiyey inaan u qalmin nusxigu wuxuu keensanayaa inaan ugu nasteexeeyo inuu qiimaha dallaco oo sare u qaado intaa in ka badan iga siiyo ya waa cajiib yacani wuxuu sidaa u samaynayey inuu markaa fulinayo nusxi likulli muslim yacni saas ayuu markaa yacni markaa uga jeeday kullu dalikana waxay u samaynayaan dee janno doon adduunyadu qiimo lama leh yacni waxa weeye nasteexada marka waxa weye qof kastoo muslima loo nasteexaynayo ayaa markaa taas markaa soo gashay ayaa taas soo gashay cid aad og tahay mucaamaladiisu in noocan ma ayna fiicnayn haddii lagaa tala weydiiyo nasteexadu waxay noqonaysaa inaad u sheegto wixii aad ka ogti ya waxaa la soo naqliyay axad saxaaba ayaa walaalkiiba wuxuu doonay inuu la xidido qolo markaasaa wuxuu ku yidhi kani waa walaalkay ya ma diinkiisuu yidhi mise akhlaaqdiisu ma fiicna hadday idinla muuqato inaa u guurisaan u guuriya ya yacnii inuu markaa u qariyo iyo wax la mida ma samayn ee wuxuu u sheegay yacni waxa uu ka og yahay ayuu u sheegay wuxuu ka og yahay buu sheegay cali ibnu madiini ayaa waxa la weydiiye oo la yidhi ka warran aabbaha yacni xadiiskiisa ma la qaadanaya aabbaha cali ibnu madiini waa shaykhu lbukhaari a'immadii waaweyneed buu ka mid ahaa waa ninka uu ka yaabay bukhaari wuxu uhi ma istasqartu nafsii cinda axadin ila cinda caliy bni cabdillaah naftayda ma yaraysan markaan qof la joogo sidaan u yaraysto markaan la joogo caliy bnu lmadiini caliy bni cabdillahi almadiini marka caliy lmadiini aan la joogo naftayda way la yaraataa inaana waxba garanayo kale aan isagu qaataa waa ninka bukhaari saa uga yaabay aabbaha ka warran baa lay xadiiskiisa ma la qaadanaya markaasuu yidhi cid kale weydiiya markaase ma ku weydiinay markaasuu abi daciif aabbahay xadiiskiisu waa daciif lama qaadanayo waxay tahay nasteexaday ka mid ya nasxigii ayay soo gelaysaa cuquuqna noqon mayso xadiiska can anasin radia allaahu canhu can nabiyi sala allahu aleyh wasalam qaal laa yu'minu axadukum xata yuxiba liakhiihi maa yuxibu linafsih nebigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wasalaam laa yu'minu ma rumaynaayo axadukum midkiin rumayn maayo xataa yuxiba ilaa uu jeclaado liakhiihi walaalkiisa muslimka ilaa uu la jeclaado maa yuxibu linafsih waxa uu naftiisa la jecel yahay ilaa walaalkiisa muslimka uu la jeclaado ma rumaynayo iimaan kaamila rumayn maayo mutafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay xadiiskanna wuxuu tilmaamayaa qof kastoo muslimi muslimiinta ruux wal oo ka midaba waa inuu la jeclaadaa wuxuu naftiisa la jecel yahay waxaa loo jeedaa wuxuu naftiisa la jecel yahay oo khayr ah ama khayrka aakhira ama khayrka adduunye ah riwaayo caddaynaysaana jirtooo nasaa'i iyo ibnu xibbaan iyo soo wariyeen oo min alkhayri ku daraysa laa yu'minu axadukum xataa yuxiba liakhiihi maa yuxibu linafsi min alkhayr khayrkaasna wuxuu noqonayaa khayray dunya walaakhira khayrka adduunye iyo khayrka aakhiraba ya marka wanaagga uu naftiisa la jecel yahay waa inuu walaalihiisa kale mu'miniinta ana la jeclaadaa inuu markaa xaasido ma aha oo is yidhahdo alla wanaagga uu haysta ma adiga lagu soo wareejiyo ya xoogga uu isagu leeyahay ma xoogga adiga lagu siiyo oo isaga laga qaado quruxda uu leeyahay ma laga qaado adiga lagu siiyo maalkuu leeyahay ma laga qaado adiga lagu siiyo saa odhan maayo orida wanaagsane uu leeyahay alla maa markaa taa adiga lagu siiyo yacni marka isaga laga qaado ya waa xaasidnimay noqonaysaa waxaas cilmigiisa fasaaxadiisa bayaankiisa dhowrsoonidiisa sharaftiisa noocay doontaba ha noqotee wax wanaaga oo uu leeyahay in lagu soo wareejiyo waa inaanu jeclaysan oo isaga laga qaado amaba marka yaan lagu soo wareejina isaga laga qaado taasi xaasidnimay noqonaysa waana dembi weeye ya dembi weeyaan waa in marka waxa weeye hadduu wanaag tamaniyaayo waxa uu haysto oo kale in la siiyo waynu inuu tamaniyaa ee wanaagga ah alla cilmigiisoo kale maal lagu siiyo siduu ugu camalfalaayo u nashrinayo u faafinayo oo kale aad u faafisi oo aad ugu camalfashide taasi waa tamani wanaagsan maalka uu haystoo kale maal lagu siiyo siduu khayrka ugu bixinayo oo kale aad ugu bixiside laakiin aanad uga ba'ayn inuu haysto isagu wanaaggaa inuu haysto yacni aanaad uga ba'ayn laakiin aad jeclaysanayso mid la mida aad jeclaysanayso taasi waxa weeye waa tamani fiican wey waxaa la tamanniyayaa bixasabi maa yutamanaa bay ku xidhantaho oo wax wanaagsan hadduu yahay way fiican tahay shay mubaaxa hadday tahayna tamanigaasi wuxuu noqonaya iska mubaax buu noqonaya laakiin inuu is yidhahdo maa lagugu wareejiyo wanaagga adiga lagu siiyo lagugu soo wareejiyo waa xaasidnimo waa dembi weeye iimaankiisuna wuxuu noqonayaa mid daciifa buu noqonaya oo ma fulin laa yu'minu axadukum xataa yuxiba liakhiihi maa yuxibu linafsi oo wuxuu naftiisa la jeclaa walaalkii lama jeclaana waa uga ba'ayaa waa la nacayaa lama jecla taasi waxay noqonaysaa iimaankiisu inuu yahay naaqis iimaankiisu inuu naaqis yahay noqonaysa marka saas aawadeed waa xaasidnimada la yska jiraa waa in qof kastoo muuminaba wanaagga lala jeclaadaa wanaagga uu naftiisa la jecel yahay waa inuu la jeclaadaa ya saas yadaa waa in la jeclaadaa iimaanka la nafyinayo la diidayo loogama jeedo asalkii iimaanka ugu gaaloobay loogama jeedo ee waxaa laga tilmaamayaa iimaankii kaamilka ahaa baanu rumayn baa laga tilmaamaya kamaalku waa laba nooc haddaba kamaalku wuxuu noqdaa kamaal waajiba iyo kamaal mustaxab oo sunno ah kamaalka la diidayaa waa kee ma kii sunnaha ahaaba oo qofku aanu dembi ku jirin hadduu kamaalkaa waayo laakiin derajadiisu nuqsaantay mise waa kamaal waajiboo qofku uu dembi ku jiro yacni waciid mutaysanayo sida saxiixee culammada ahlu sunnuhu qabaan waxay tahay waa in la yaha kamaalkani waa kamaalkii waajibka ahaa weeye ahlubidaca qaarkood baa waxay yidhaahdeen kamaal mustaxabay ku xambaareen kamaal mustaxaba ayay ku xambaareen tan noocaas waa khalad oo sida culammada muxaqiqiinta ay tilmaameen nusuusta kuma soo aroorin iimaan la nafiyey oo nafyi lagu sameeyey oo la nafyinaayo kamaalka mustaxabka ah ee waxay ku soo aroortaa nusuusta iyadoo ama asalka la nafinaayo ama kamaalka waajibkaa la nafinayo bes bay igu soo arurtaa laakiin marnaba uguma soo aroorin kamaal mustaxaba iyadoo la nafinaayo in markaa nusuusta iimaanka nafyigiisu ku yimi iyadoo macnaha looga jeedo nafyu kamaali mustaxab nas ay ku timi ma jirto ee imaa asluhu baa la nafinayaa ya ama kamaalkiisii waajibkaa baa la nafinayaa bimacnaa ama waxa uu noqonayaa gaal kaa iimaanka loo diiday ama wuxuu noqonayaa caasi marka kani waa kii caasiga noqonaya weeye hadduu walaalihiisa mu'miniinta la jeclaan waayo ama qaar ka mida la jeclaan waayo waxa uu naftiisa la jecel yahay wuxuu noqonayaa mid cisyaan ku jiruu noqonaya cisyaan buu ku jiraa baa looga jeedaa saas yada wey baabka saddexiyo labaatanaad baabun fi lamri bilmacruufi wannahyi can ilmunkar ay haada kani baabun waa baab baabkaasoo fi lamri ay kaa'inun fi lamri ku sugan amarka la amraayo bilmacruufi waxasan ee wanaagsan la amrayo wanahyi iyo reebista la reebaayo ku sugan cani ilmunkari xumaanta la reebayo munkarku waa shay kastooo sharcigu diidey macruufkuna waa shay kastooo sharcigu amray waajib ha ahaado ama mustaxab ha ahaado macruuf weeye shay kastaoo eh, sharcigu amraa macruuf weeye qaala allahu waltakun ha noqoto minkum mid idinka mida ah ha noqoto ummatun ummad ummatun ummadi ummaddaasoo yadcuuna ila alkhayri dadka ugu yeedhaya khayrka wa ya'muruuna amraya bilmacruufi waxa san ee wanaagsanna amraya wayanhawna reebaya can ilmunkari waxa sharcigu diidayna reebaya wa ulaa'ika hum lmuflixuun kuwaasi kuwii liibaani weeye ummadda waxaa loo jeedaa koox idinka midi sidaa ha noqoto cid idinka midi sidaa ha noqoto waayo dadka in wanaagga la amro xumaantana laga reeba waa fardu kifaaya waa faral ummadda si guud u saaran oo hadday qaar ku filani ku qumaan kuwa kale faralkaasi ka dhacayo saas wey marka cid kasta oo macruufka amraysa xumaantana reebayso ummadda ka mida ayaa soo gelaysa hadduu ashyaa ka mida la yimaado oo macruufkii ku amro noocii buu noqonaya ya mu'addiniinta addimaya waa soo gelayaan oo dadkii khayr bay ugu yeedhayaan yacni mashaayikhda wax dhigaya waa soo gelayaan culamada fatwoonaysa duruusaha la dhigaayo khudabka la jeedinayo wacdiyada la jeedinaayo yacni qof kastoo muslima ah, hadduu marka waxa weeye shay munkara markaa reebo ama shay macruufa amro ou yidhaho ilaahay ka baqo salaadda tukada ou yidhaho ilaahay ka baqo dembigan iska daayo dembigan ka baxa wuxuu soo gelayaa yacni cumuumkuu soo gelaya aayadda kuwii sheegaysa ayuu ka mid noqonaya wa qaala tacaala allah waxa uu yidhi kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas kuntum waxaa ahaydeen khayra ummatin ummatii ugu wanaagsanayd baa tihiin ummaddaasoo ukhrijat la soo saaray linnaasi dadka loo soo saaray talo maxay ku mutaysteen inay saa noqdaan ta'muruuna bilmacruufi wa tanhawna cani ilmunkari wa tu'minuuna billaah waxaa amraysaan macruufka iyo waxasan waxa wanaagsan baa amraysaan waajibaadka iyo mustaxabbaadka wa tanhawna waxaa reebaysaan can ilmunkari munkarka ayaa reebaysaan waxa sharcigu diidey wa tu'minuuna waxaa rumaynaysaan billaahi allah baa rumaynaysaan allah ayaa rumaynaysaan wa qaala tacaala allah waxau yihi khudi ilcafwa cafinta qaado ama khudi ilcafwa akhlaaqda iyo dabeecadda sahlan qaado waa tafsiir labaad waamur amar bilcurfi macruufka amar wa acrid jeeso can iljaahiliina kuwa waxmagaratada a ka jeeso oo waxba la ficiltamin iskaga jeeso oo hadanayn waxoo waxbaa ka soo qaaday khud ilcafwa akhlaaqda iyo dabeicadda sahlan qaado ama cafinta qaado oo ciddii kugu qaldanta iska cafi oo iska dhaaf ya oo ciddii dee khalqiga ciddii ku qaldanta cafida allah baa cafiya alaa tuxibbuuna an yakfira allahu lakum ya miyaydaan jeclayn inu ilahay idiin dembi dhaafo oo qaladkiinna allah idinka dhaafo dee aljazaau min jinsi alcamal haddii ruuxu cidda ku qaldanto isaguba uu dhaafo uu cafiyo ilaahayna waa cafinaya aljazaau min jinsi alcamal abalmarintu waxay tahy noocii camalku aha wa qaala tacaala allah wuxuu yidhi waalmu'minuuna ragga mu'miniinta waalmu'minaatu iyo dumarka iimaanka leh mu'minaadka bacduhum barkoodba awliyaau bacdin kuwa kaley yacnii awliye u yihiin bimacnaa waxa weeye qaar ay jecel yihiin u gargaarayaan ay qaarkoodba qaarka kale waa caawinayaan waa kaalmaynayaan waa u nasteexaynayaan khayrkay la jecel yihiin ya'muruuna bilmacruufi waxay amrayaan wanaagga wayanhawna waxay ka reebayaan canilmunkari xumaantana waa ka reebayaan wa qaala tacaala allah waxau yidhi lucina aladiina kafaruu min banii israa'iil lucina waa la nacdalay aladiina kuwii kafaruu gaaloobay baa la nacdalay min banii israa'iila oo reer banu israa'iil ka mid ahaaday ama xaal ay reer banu israa'iil ka mid ahaadeen ayaa la nacdalay cala lisaani daawuuda waxa bannaan inaad marka waxa weeye aad yacni lucina aladiina waxaa la nacdalay kuwii kafaru gaaloobay min bani israa'iila oo reer banu israa'iil ka mid ahaa ama waxay gaaloobeen min bani israa'iila xaalay ka mid yihiin cala lisaani daawuuda waxaa lagu nacdalay carabkii nebi daawuud wa ciisa iyo nebi ciise ibni maryama ciisaasoo ina maryamo ah labadaa nebi carabkoodii baa lagu nacdalay calayhim assalaam dalika bimaa casaw wa kaanuu yactaduun daalika kaas oo lacnadda la nacdalay ahi bimaa casaw wa kaanuu yactaduun yacni waxay ku dhacday bicisyaanihim wa kownihim muctadiin ama wa biictidaa'ihim cisyaankoodii ay cisyaanka la yimaadeen aawadeed ee sharciga ay caasiyeen iyo xadgudubkoodii daraaddeed bay ku dhacday ay xadgudbeen maxay dabeed sameeyeen kaanuu laa yatanaahawna can munkarin facaluuh markay cisyaanka iyo ictidaagaa la yimaadeen xumaantii iskamay reebi jirin kaanuu waxay ahaan jireen laa yatanaahawna qaaran iska reebinoo qaarkoodba qaarka kale ayna ka reebin can munkarin munkar xaggii munkar isumay diidi jirin oo iskama reebi jirin munkarkaasoo facaluuhu ay sameeyeen labi'sa maa kaanuu yafcaluun labi'sa waxa xumaaday maa kaanuu kay ahaayeen yafcaluuna ay yafcaluunahu qaar sameeya ay ahaayeen ayaa xumaaday ta dhaleecaynta lagu gaar yeelay waa ficilkooda kaas ah ficilkana waxaa laga tilmaamayaa waa tarku inkaari ilmunkar waxaa laga qaataa tarkigu inuu yahay ficil inuu yahay watarku ficlun fii saxiixi almadhabi waayo dee inay munkarkii inkiri waayeen buu ilaahay ku tilmaamay ficilkii ugu xumaa wa qaala tacaala allah waxau yidhi waqul ilxaqu min rabbikum waqul waxaad tidhahdaa alxaqu xaqu min rabbikum xagga rabbigiin buu ka ahaaday weji labaad alxaqu ay haada kani alxaqu xaq weeye min rabbikum xaaluu xagga rabbigiin ka ahaaday ayuu xaqa ahaaday oo damiirka mustakiniga ku ah alxaqu oo ku qarsoon oo huwa ah yacni laga xaaliyo wejiga horaa si fiican inaan waxba la qadarin yani min rabbikum baa khabarkii noqonaysa alxaqu xaqu min rabbikum xagga rabbigiin buu ka ahaaday ay kaa'inu min rabbikum faman shaaa falyu'min ku kastoo doonaa inuu rumeeyaa falyu'min ha rumeeyo waman shaaa ku kastoo doona inuu gaaloobaana falyakfur ha gaaloobo loogama jeedo in loo bannaynaayo labadu waa idiin bannaantay laga tilmaamaaye waxaa looga jeeda tahdiid loo hanjabayo waxaana caddaynaya yani markaa Eh, waxaa ka dambeeya ina actadna lilaalimiina naaran axaata bihim suraadiquha marka siyaaqa marka la eego ayaa waxaa ka dambeeya caddaynaya inay tahdiid tahay loo hanjabayo waxay la mid icmaluu maa shi'tum inahu bima tacmaluuna basiir wa qaala tacaala allah waxau yidhi fasdac yacni dilaaci bima tu'maru wixii lagu amray oo bimacnaa caddee ya si calan ah u sheeg oo sharciga caddee wa qaala tacaala allah waxau yidhi falammaa nasuu maa dukkiruu bihi falammaa nasuu markay ka tageen maa dukiruu bihi wixii lagu waaniyey ay ka tageen hee anjayna aladiina yanhawna can isuu waxaanu badbaadinoo nabadgelinnay alladiina yanhawna can isuu nusakha qaar waxa ku dhacay fa anjaynaa marka waxaa dhici karta inay tahay waxa weeye yani sabqu qalam ama nusaakhdii ka dhacday ama shiikha ka dhacday yani fa'da ziyaadadii tilaawada kuma jirto falammaa nasuu markay ka tageen maa dukiruu bihi kii lagu waaniyey markay ka tageen amjayna aladiina waa badbaadinay kuwii yanhawna reebaayey can suui xumaatada reebaayo dadka u diidaayey wa akhadna aladiina dalamuu waannu qabannay kuwii xadgudbay bicadaabin cadaab baannu ku qabannay cadaabkaasoo ba'iisin ay shadiidin daran waxaan cadaabka ugu qabannay daran bima kaanuu yafsuquun yacni fisqigoodii daraaddii baan ugu qabannay ay bisababi fisqihim fisqigooda daraaddii baan ugu qabnay ama bikownihim faasiqiin walaayaatu fi lbaabi kasiiratun macluuma aayaadka baabkan ku saabsani way fara badan tahay waana la garanayaa aayaadkana wuxuu sheikhu u soo arooriyey in wanaagga in la faro ay tahay sifaatka mu'miniinta inay ka mid tahay xumaantana la reebaa akhlaaqda iyo dhaqanka iyo sifaadka mu'miniintu leeyihiin inay ka mid tahay waa midda labaadee haddii laga tago in markaa xumaanta la reebo haddii laga tagana inay tahay ficil xun oo marka waxa weeye dembi lagu mutaysanayo inay saa tahay oo sidaa reer banu israa'iilba lagu yidhi kaanuu laa yatanaahawna can munkarin facaluuhu labi'sa maa kaanuu yafcaluun waxaa laynoogu sheegaya waa digis laynooga digaayo weyi waatu marka aimmadii qaarkood ay salafka ay yidhaahdeen sida sufyaan oo kale kullu maa dama allahu alyahuuda walnasaara fi lqur'aani fahuwa lana shay kastoo ilaahay ku dhaleeceeyey yuhuud iyo kiristaan qur'aanka gudihiisa uu ku dhaleeceeyey innagu inoo sugnaadoo laynooga digayaa oo la leeyahay taasoo kale ha la imanina marka digis baa laynooga jeedaa marka in wanaagga la amro xumaantana la reebaano waa fard farallada shareecada ka mid ah waa min furuudi alkifaayaat weeye laakiin qad yatacayan fii bacdi alaxyaan wakhtiyada qaarkood buu farducayn dadka qaar ku noqdaa oo haddii munkarka adiga mooye cid kaleba aynay ogeyn adigunbaaba ogaaday shaygaa munkarka ah yani waxa weye adigina waad garanaysaa shaygan inuu munkar yahay yatacayan calayka inkaaru farducayn buu kugu noqonaya waayo cid kale kulama ogaa ya fardu kifaayu wakhtiyada qaarkood buu dadka qaar mutacayan ku noqdaa oo ku caynooba farducayn ku noqdaa wa ama alaxaadiisu axaadiista miyaa xadiiska boqoliyo koob iyo sagaashan baabkana waa xadiiska koowaad ee falawalu can abi saciidin alkhudriyi radia allahu canhu qaala samictu rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam waxa uu yidhi abu saciidin alkhudri samictu waxaan maqlay rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay yaquulu xaalu odhanayo man ra'aa minkum munkaran falyughayirhu biyadih man ra'aa ku kastoo arkaa minkum xaaluu idinka idinka mid yahay munkaran munkar arkaa shay sharcigu diiday ya falyughayirhu ha bedelo oo ha dooriyo biyadihi gacantiisa ha ku bedelo gacanta waxa kaga qabto fain lam yastatic hadduu kari kari waayo fa bilisaanihi ay falyughayir bilisaanihi carabkiisa ku bedelo oo dhaahdo marka waxaa ku bedelo oo marka carabka marka ku bedelo fain lam yastatic fabilisaanihi ay falyughayir bilisaani fain lam yastatic hadduu kari kari waayo inuu afkana ku bedelo fabiqalbihi qalbiga ha ku bedelo qalbiga ha ku inkiro qalbiga ha ka naco ka karaahiyeysto qalbiga ha ka karaahiyeysto wadalika adcafu liimaan kaasoo inuu qalbiga ka naca ah qalbiga inuu ku inkiro qalbiga ka naca ah adcafu liimaan waa iimaankii ugu taag daraa ya rawaahu muslim muslim baa saxiixiisa kusoo wariyey muslim baa saxiixiisa kusoo wariyey xadiiskani wuxuu tilmaamayaa shay kastoo munkar ah ha yaraado ama ha weynaadee ciddii ogaataa ama aragtaa inay ku inkirto oo ay awalan gacanta wax kaga qabato waa hadday kari karayso hadduu taa awoodi kari waayana waa inuu afka ku beddelaa marka munkarkii uu afka ka inkiraa oo uu dadka ka reebaa oo uu yidhahda ilaahay ka baqo iska daa oo u diidaa afkiibuu ku beddelaya hadduu taa awoodi kari waayana qalbiguu ka nacayo qalbiga ayuu ka nacayo marka cidda ogaatay hadday cid fara badan tahay fal yughayirhu biyadihi waxay noqonaysaa fardu kifaaya u noqonaysa cid ka midi ah hadday beddesho waajibkaasi kuwii kale waa ka dhacay inuu mid waliba markaa bedelaa dee ma saarna ida qaama bihi man yakfi saqata alxaraju can ilbaaqiin fardu kifaayo waa saas cid ku filan hadday ku qunto inta kale waxa waa ka dhacayaa dembigu waa ka dhacaya haddii qof keliya ogaadana qofkaasay ku tacayunaysaa fardacayn ku noqonaysa ya haddii markaa isagu uu bedeli karo waa inuu gacanta ku bedelaa laakiin mafsado ka badan waa inay ka dhalanayn haddii dhibaato ka badani ka dhalanayso inuu markaa waxaweeye bedelo ku bedelo maaha ya oo dee waxa weeye munkarka la inkiraayo haddii mafsado ka badan iyo munkar kaleo ka weyni ka dhalanaayo halka noocaasa culammadu waxay laa yajuusu inkaaru inkaarkiisu ma bannaano bale waxay soo naqliyaan culamadu ijmaac maxamed alamin ashinqiidi wuxuu ku soo naqlinaya kitaabkiisa adwaab albayaanka aayat lmaa'ida markuu fasiraayo ku soo naqlinaya calaykum anfusakum laa yadurukum man dalla ida htadaytum wuxuu odhanayaa munkarkii marka la inkirayo haddii markaa munkar kaleo ka weyne ka dhalanayo inkaarkiisu ma bannaana ijmaac bayna ku bannaanayn laysku waafaqsan yahay dhammaan laysku waafaqsan yahay ijmaacaasayna ku bannaanayn ya wa kadalika sheekh ibnu baas isaguna ijmacaasuu tilmaamaya oo wuxuu odhanaya daru shari bisharin akara laa yajuusu biijmaci almuslimiin sharki in lagu daafaco shar ka weyn in lagu daafacaa laa yajuusu biijmaci almuslimiin ma bannaana waxayna ku bannaanayn iswaafaqay muslimiinto dhan bay isku waafaqsan yihiin hataa culamo kama cabirina muslimiin buu ka cabiray biijmaci lmuslimiin marka munkarkii marka munkarka weyne ka dhalanaayo laa yajuusu inkaaru waa laga aamusaya waa la iska diinaya odhaahdii aad noqoto afka laga inkirayey ama tii gacanta ha noqoto haddii dhib ka weyne ka dhalanayso yacni ma inkirayo laakiin qalbigu ka nacayo hadday gacanta un inuu ku inkiro markaa munkarka ka weyne ka dhalanaayo laakiin afka hadduu ku inkiro aanu ka dhalanayn wuxuu la imanayaa inkaarkii afka oo kii marka waxa weeye gacantu wuxuu noqday hayru mustataac midaan la kari karin istitaacada marka laga hadlayo istitaacada sharciga ah shaygii waa samayn karaayo waa iga dhici kartaa keliya ma aha shayga hadduu qofku ku kici karo laakiin marka waxa weeye dhib ka badani ay ka imanayso iyo mafsado ka badani ay ka dhalanayso sharcan waxaa la ictibaariyaa hayru mustataac inuu yahay istitaacada sharciga waxaa la eegayaa shaygan mafsado ka badani ma ka imanaysaa samaynta la samaynaayo mise kama imanayso haddaanu ficlanba ku kici karin istiaacadii ma jirto hadduu ku kici karo laakiin dhib ka badani ka dhalanaysana waxay noqonaysaa istiaacadii sharciyada ahayd ma jirto walow ficilku inuu kaa dhaca aad awoodiba kartidin haddama aragta yani saas yadaa wey fal yuqayirhu biyadihi waxaa soo gelaya in waxa weeye khamrigii la daadiyo waa taqyiir gacanta lagu bedelayo in aalaadkii lahwiga la jajabiyo waa taqyiir gacanta lagu bedelayo sawiradii in la jeexjeexo waa taqyiir gacanta lagu bedelayo fal yuqayirhu biyadihi ma laasimsanayso markasta markaa dagaal laasimsan mayso mashaayikhda qaarkood baa waxay moodeen fal yuqayirhu biyadihi inay laasimsanayso dagaal markaasaa waxay yidhahdeen fal yuqayirhu biyadihi waxay u taallaa xukuumadda dadka kale shaqo kuma leh maxay moodeen mashaayikhda sidaa yidhi fal yuqayirhu biyadihi inay la macno tahay hala dagaalamo markaasay ku koobeen in looga jeedo yacni xukuumadda sax maaha in lagu koobaa taqyiirka marka bilyad wuxuu u qaybsamaa inuu dagaal noqon karo iyo in noqon karo waxa weeye xuduud la oogaayo iyo inuu tacsiiro la ciqaabo tacsiira oo la fulinayo inay markaa tahay iyo inay marka waxaa tahay yacni labada midnaba waxaan ahayn haddii xuduud la oogayo taho cid xad laga jarayo tuuggii gacanta la goynayo zaanigii marka waxa weeye aan guur hore soo marin la jeedlaayo yacni qaadifkii la jeedlayo kii markaa waxa weeye guur hore soo maray ee markaa sinaystay ee guurkaana galmo ku soo sameeyey guur saxiixa ee haddana zine la yimi in dhagax lagu rajminayo oogista xuduuddaa la oogayaa takyiir biiliyadyaday tahay haddana waxa weye waa arrin xukuumadda ku gaar ah oo dee afraaddu iskagama tallaabsan karto wixii dagaal iyo wax la mida keensanayana waxa weye iyaduna xukuumadda ha lagu gaar yeelo iyaduna waa sax laakiin arrinka ku saabsan waxa weeye taqyiir bilyadda waxaa jira ashyaa badan oo haddee marka waxayn ay awoodi karaan dadku yacnii labada dagaalamaya ee la kala furfurayo ee la kala qabanayo carruurta dagaalamaysa ee la kala farqinayo ee la kala kaxaynayo waa taqyiir bilyad yacni khamriga la daadinayo dhalooyinka khamriga ee la jabinayo khamrigii lagu sito laga qubayo khamaarkii markaan dhib ka badani ka imanayn yani aalaadkii lahwigo la yani waxaweye la burburinayo kullu dalika waa takyiir biliyad qitaalna maaha marka haddii waxa weeye cid ummadda ka mida ay kari karto way la imanaysaa waa samaynaysa waa samaynaysa marka kuma gaarha takyiir bilyad yani xukuumadda kuma gaar aha ee tafsiil baa ku jira masalada ku jira marka hadduu takyiir bilyad awoodi kari waayo yani markaa afka ayuu ka inkirayaa hadduu taana awoodi kari waayo qalbiguu ka nacaya waa inuu qalbiga ka karahayaystaa ka nacaa mar labaadkana waxaa imanaysa inuu ka faaruqo meeshii munkarka lagu samaynaya hadduu ka faaruqi karayo awoodi karaayo aanu sii sugnaan oo waa iskala fadhiyaya markaysaga waxaan yacani dee sax ma ah ya kumana inkiri karo waana iskala fadhiyaya waa iskala joogayaa oo munkarkii baa korkayga lagu samaynaya waana awoodi karayaa inaan ka faaruqo kama faaruqayo deeta noocaasi dembiga ka bixi maayo nooc isyaanka ka midu ku jiraa inkaarkii qalbigu wuxuu keensanayaa inuu ka faaruqo ya wqad nazla calaykum fi lkitaabi an ida samictum aayaati illahi yukfaru biha wayustahzau biha falaa taqcuduu macahum xata yakuuduu fi xadiiin hayri inakum idan milhum ya waa tii la soo naqliyey cumar bnu cabdilcasiis wakhtigiisii ayaa waxaa la keenay qolo khamri cabbayse markii la keenay ayaa waxaa la yidhi ninkani waa la fadhiyey laakiin khamriga ma cabbayn waxaa buu yidhi waa soomanaha cumar bnu cabdilcasiis wuxuu yidhi maxaa la fadhiisiiyey kuwa khamriga cabbaya hadduu sooman yahay ibda'uu bihi isaga ku bilaaba uma jeedo xadkaa lagu bilaabaya ee wuxuu u jeedaa tacsiir waayo xadku qofka la yimi keliyay ku kooban tahay cuquubo tacsiira weeye tanuu markaa ku bilaabaya ta uga jeedaa waa saas weeye ibda'uu bihi markuu leeyahay waa cuquubo tacsiira in lagu bilaabaye xadkii ma aha xadka qof aan gelin yani xad lagama jaro yani saas marka eh, inkaarka qalbiga wuxuu keensanayaa hadduu qofku qudro u leeyahay inuu ka faaruqo oo majliska xumaanta lagu samaynayo aanu joogin ya mar haddaanu inkiri karayn waa inuu ka kacaa aanu joogin ya laakiin wakhtiga aanu awoodi karayn dee inuu ka faaruqo aanu kari karin aanu qudro u lahayn masalan oo kale dee doon yar buu la socdaa doontii bay khamriga dhexdeeda ku cabbeen meel uga faaruqaa ma jirto tan noocaasoo kale ah waxa weeye waxay noqonaysaa dee inuu macduur noqonayo hadduu ku inkiri karo oo inkaarkii la iman karo ha ku inkiro haddii uu ta awoodu waayo yani wuxuu noqonayaa inuu markaa de qalbigiisa ka naco oo isaga ku mashquulo taacada iyo khayrka iyo dikriga iyo wanaagga ku mashquulo ayay markaa noqonaysa macduur buu markaa noqonaya markaanu ka faaruq karin wadalika adcafu liimaan yacni kaas inuu qalbiga ka nacaana iimaankii ugu daciifsan bimacnaa maraatibtii inkaarulmunkarka derajada ugu dambaysaa taa weyi wixii ka dambeeya waa macsiyo wey wixii ka dambeeya macsi wey culamada qaar waxay yidhahan adcafu liimaan waxaa loo jeedaa aqaluhu amaratan waa ta ugu midhah yar laakiin bacdu ahlicilmi waxay yidhahaan dacfigii iimaanku inuu yimaado lama diidaayo dacfi waa ka imanayaa oo qofku waxaan markaa qudradiisa ku jirin iimaankiisu waa ku daciifaa ma dhici kartaa shay aan awooddiisa ku jirin inuu markaa iimaankiisu ku daciifo haa ya qofka dumara ee dhiigga caadada ama dhiigga nifaaska yeelata qudradeeda kuma jirto awooddeeda wax ku jirta maaha waxay dooratay ma aha waa wax ku imanaya yani haddana diinkeedii inuu daciifa laynagu tilmaamay famaa ra'aytu min naaqisaati caqlin wa diinin aqlaba lidulubin minkuna nooc naqsiyoo diinkii ku dhacaya oo taa sababteeda ugu dhacayaa laynoo sheegay haddana markaa dee dembi kuma qabto iyadaan dembi ku jirin baa iimaankii haddana dacfi ku dhacay nooc dacfi ku jira halkanna waa adcafiye daciif ma aha oo waa daciifuliimaan lama odhan adcafuliimaan waxaa laga tilmaamayaa kan awoodi karay munkarkii inuu inkiro ee dabeedna beddelay iimaankiisu xagga dacfiguu kani ka habeen xigaa xagga dacfigu uga yaro dhow yaha laga tilmaamaya waa daciifuliimaan lama macno ahaa waa tafdiil soo imaamu tirmidi ma yidhaahdo xadiiskani waa daciif wa asaxu shayin fi lbaab xadiiskani waa daciif baabka wax lagu soo wariyeyna waa ka sixada ugu dhow ma aha marka waxa isbaatu sixa ee waxaa laga tilmaamaya aqrabiya laga tilmaamaya inuu xagga sixada ugu habeen xigo laakiin waa daciif buu tilmaamay inuu daciif yahay haddii hebel iyo hebelkee yar laba oday oo dee waaweyn oo mid waliba cumrulqaalibkii dhaafay midna waxaweye sagaashan marka uu yahay midna waxa weeye markaa siddeetan yahay war maxaa isu keenay fulaanun asqaru min fulaan hebelhebel waa ka yar yahay dee yaraansho looma suginoo waa yar yahay lama odhane muraadku wuxuu yahay xagga yaraanshuhu ka habeen xigaa eh, laakiin labaduba cimrulghaalibkii waa ka gudbeen labadu waa ka tallaabeen labadu waa ka tallaabeen marka adcafu liimaan waxaa laga tilmaamaya xagga dacfiga inuu ka habeen xigo ayaa laga tilmaamaya oo looga jeedaa laga tilmaamaya waa taas marka laga hadlayo iimaanku waa shucab iyo qaybe shucbada ku saabsan inkaarulmunkar waa shucbo khaas ah waa gobol ama qayb khaasoo iimaanka ka mid ah oo ku saabsan xumaanta in la reebo maraatib bayna leedahay saddex martabo ah in gacanta lagu bedelo in afka lagu bedelo in qalbiga laga naco martabada markaa ku saabsan shucbatu inkaari lmunkar waa shucbo khaasee shucbadaas ta ugu dambaysaa waxa weeye waa in qalbiga laga naco haddii qalbigaa in laga naco laga karaahiyaysto la waayo wixii ka dambeeya waa dembi casaankaa la galay wixii ka dambeeya waa dembi waynu arki doonnaa xadiiska soo socda walaysa waraa dalika min aliimaani xabbatu khardal waynu arki doonnaa insha allahu tacaala halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atub ilayk